alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu ma shaygii buu daliilu yahay jaa-a shaygii buu baab yahay baabu ma shaygii buu baab yahay jaa-a ku soo arooray ana sababa kufri bani aadama ilmo aadamka kufriyey kufrigooda sababtiisu iyo wa tarkihim ka tegistooda sababteedu diinahum ay ka tageen huwa isagoo alquluul inuu yahay talax tagga lagu talax tago fi saalixiin dadka wanaagsan waayahay maqsuudka iyo ujeedada baabkani waa bayaanu sababin min ahami اlasbaab alati addat ilaa wuquuci اnnaasi fi shirki biاllahi tacaala waa in la caddeeyo sabab ka mida sababaha ugu muhiimsan ay ka dhalatay dadku inay ku dhacaan shirkiga maca duhuuri adilati الtowxiid iyadoo adilada markaa towxiidka waajibnimada waajibnimadiisa tusinaysa iyo baadilnimada shirkigu ay badan tahay aadna ay u muuqato sababtaasina waa alguluw fi الsaalixiin waa dadka saalixiinta ah in lagu talax tago derajadii ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey la dhaafiyo waxaana baabkan loo sheegay liyaxdarahu اlmuslimuun wayascaw ila takhalusi minhu si ay muslimiintu sababta asbaabaha shirkiga ee ugu waaweyn ka mida ay uga digtoonaadaan oo ay noloshoodana uga sifeeyaan munaasabada baabkan uu leeyay kitaabu tawxiid waxay tahay musanifku raximah llahu tacaala abwaab hore wuxuu kaga waramay oo uu ku caddeeyey anwaaca shirki alasqar walakbar noocyo shirkiga yar iyo shirkiga weynba kamida abwaab ka dambeysay oo baabkan baabka ka horeeya u dambeeyana wuxuu ku sheegay dakara bacda dalika baraahin atawxiid wa buطlaan shirk adilada tusinaysa tawxiidka waajibnimadiisa iyo baadilnimada shirkiga marka waxa la halkaa marka la maraya waxaa la isweydiin karaa haddii shirkigu sidaa lasoo sheegay uu fool xun yahay adil adilada baadilnimadiisa tusinaysaana ay sidaa u badan tahay una caddahay tawxiidkuna sidaa uu fadli badan yahay adilada waajibnimadiisa tusinaysaana ay badan tahay aadna ay u muuqato maxaa keenay iyadoo xaalku sidaa yahay in dadka qaarkood shirkiga ay ku dhacaan su-aashaas ayaa baabkan iyo labada baaba ka dambeeyaaba ay ka jawaabayaan waxay caddaynayaan alasbaab almuadiya ila lishraaki billah intaa hore lasoo sheegayba iyadoo ay jirto asbaabaha keenay shirkiga wadaraa'ic wadaraa'ic almufdiya ila lkufri bihi iyo wadooyinka dadka gaadhsiiyey inay kufriyaan hada fi gaayat اlmunaasaba waa arrin aada iyo aada munaasib a in la sheego in la sheego marka hore alusul walcaqaa'id kadibna la sheego alasbaab wadaraa'ic maqsuudka baabku inuu sidaa yahay culimada cadaysa waxaa kamid ah sheekh sulaymaan bn cabdillaahi btaysiir caziiz اlxamiid wuxuu yihi walama dakara اlmusanifu raximah اllah bacda ma yafcalu cubaad اlqubuuri maca alamwaati min ashirk musanifku markuu sheegay kuwa xabaalaha caabuda waxay sameeyaan wax kamida oo shirki ah ay ilaahay u shariik yeelayaan dadka dhintay araada an yubayina الsababa fi dalika liyuxdar sababta keentay shirkiga in lagu dhaco inuu caddeeyo doonay si looga digtoonaado wa huwa alguluw muطlaqa laa siyama fi الsaalixiin sababta shirkiga keentayna waa guluwiga guud ahaan gaar ahaanna lagu sameeyo saalixiinta fainahu aslu shirki qadiima waxadiiثa alguluw fi الsaalixiin ama alguluw cumuuma waa asalka shirkiga horeysa iyo dambeysaba liqurbi الshirki bالsaalixiina min الnufuus dadka saalixiinta ah in ilaahay subxaana wa tacaala dadka qaar ay u shariik yeelaan mid nafaha aada uga agdhow wey sababtuna waxay tahay faina shayطaana yudhiruhu fi qaalab fii qaalb اmaxabati wاtacdiim shirkiga ay xaqii ilaahay saalixiinta siinayaan ama ilaahay ay la wadaajinayaan shaydaanku wuxuu ugu muujinayaa inay tahay maxabiya tacdiim awliyadaanu jecelnay awliyadaanu weyneyneynaa awliyadaanu xusaynaa xaggaasu ka soo maray shaydaanku ana sababa kufri bani aadama wuxuu sheegay kufriga bani aadamku ay ku dhaceen kufrigu bani aadamka asal umaaha bani aadamka islaamnimo iyo towxiid baa asalo ah waa ka yihi ilaahay fi xadiiث اlqudsi inii khalaqtu cibaadii xunafaa fajtaalathum الshayaaطiin adoomahayga waxaan abuuray iyagoo muwaxidiina shayaadiinta ayaa duufsaday shirkiga iyo waxyaabaha kale sabab ugu noqday markaa kufrigu mar haddaanu asal asalkii ahayn asbaab buu leeyahy hadalka musanifka raxima اllahu tacala waxaa ka muuqata sababta bani aadamku inay kufriyaan oo diintooda ay ka tagaan keentay inay ku urursan tahay alguluw fi saalixiin xasriga aluu ka muuqdaa wuxuu ka muuqdaa wuxuuhi ma jaa ana sababa kufri bani aadama wa tarkihim e wasababa tarkihim diinahum huwa alguluw fi saalixiin damiirkaas waxaa weeyaan huwa ah oo ikhtisaas faa'iideynaya ayaa markaa laga qaadanayaa eh, mafhuumka noocaasa in sababta kufriga bani aadamku ay ku kooban tahay ay ku gaar tahay alguluw fi saalixiin culimada markaa sheegtay in xasrigaa laga fahmayo tarjamadana waxaa ka mid ah saaxibu kitaab fatxu اlxamiid almajiid laakiin xasriga noocaas ah iyo in lagu koobo sababta bani aadamka u kufriyeen alguluw fi saalixiin in lagu koobaa ishkaal bay leedahay waayo nusuusta waxay sheegtay asbaabo kale oo keena bani aadamku inay kufriyaan iyo diintooda inay ka tagaan waxaa lagaga jawaabaya markaa ishkaalka in la idhaahdo alxasru laysa muraadan musanifku uma jeedo sababta kufriga bani aadamku waa guluwiga oo qura saa uma jeedo laba midkood buu ujeedaa ta koobaad oo ah ana almuraada ana sababa awali kufri bani aadama alguluw fi saalix yacnaa kufrigii u horeeyey ee bani aadam ay ku dhacaan ayay sababtiisu ahayd alguluw fi الsaalixiin laakiin kufrigaa kufriyadii ka dambeeyey asbaab kale ayay yeelan karaan culimada saa ku macnaysa waxaa ka mida ibn اlqasim fi xashiyati calى kitaab الtowxiid jawaabta labaad waa in la ana almuraada gaalibu kufri bani aadama bisababi alguluwi fi الsaalixiin yacnaa kufriga bani aadamka sababtiisu kuma koobno guluwiga un laakiin sababta u gaalibkee u badan ee kufrigooda keenta ayaa ah alguluwu fi الsaalixiin sheekh ibn baas raximah اllahu tacala wuxu uhi fi الtacliiq اlmufiid calى kitaab الtowxiid bayana اlmualifu ana sababa kufrihim wa aglabahu huwa alguluw fi الsaalixiin hunaaka asbaab ukra kalxasadi wاlbagi asbaabo kalena waa jiraan sababta gaalibka wayaan tani ee u badan lakiin asbaabo kale dada kufriga ku ridaana waa jiraan sida xasadka iyo iyo baqiga xasadku cidda uu kufriga u sababay waxaa ka mid ahaa alyahuud xasada min cindi anfusihim shekhuislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa araddu cala almantiqiyiin wuxuu ku yihi washirku fii bani aadama akaruhu can aslayn shirkiga bani aadamka dhexdooda ka dhacay badankiisu haalibkiisu laba sababood buu markaa laba asal buu ku dhisan yahay awaluhumaa tacdiimu qubuuri saalixiin dadka saalixiinta qubuurtooda in la weyneeyo yaani tacdiim gayru mashruuc saasuu ujeedaa kadibna wuxuu keenay aharka ibnu cabaas ee ka waramaya rijaalkii saalixiinta raggii saalixiinta ahaa qowm nuux waxa weeyaan ka mid ahaa sababta labaadna waa cibaadat اlkawaakib xidigaa iyo waxyaabaha noocaasa in la caabudo alguluw fi lugaةi اlcarab yarjicu macnaahu ilى الtajaawuz can اlqadri اlmuctadil fi اlirtifaac la soco culamaau luqa waxay u badan yihiin ulugu inuu yahay fi lirtifaaci waاtashadud xaddhaafin xagga sare loo xaddhaafiyo iyo xagga adkeynta xaddhaafinta xagga hoose loo xaddhaafiyo taqsiirka iyo tafriidka ah culamaau luqa badankoodu kumay sheegin inuu guluw yahay marka alguluw fi luqa yarji macnaahu ila tajaawus can ilqadri اlmuctadil fi lirtifaac shayga qadarkii iyo manziladii iyo derajadii uu lahaa laga saraysiiyo culimadasaa sheegtay ibnu durayd baa ka mida ah alasdi fi jamharat اluga kadalika ibnu faris fi mucjam maqayis اluga culimada qaarna way ilaaqaan waxa waa mujaawazat اlxad xadka ama xagga saraha loo dhaafo oo ifraadkiia ama xagga hoosaha loo dhaafo oo tafriidkiia xagga sare in loo dhaafo waxaa ka mida ah ammaantii in xadkeedii la dhaafo xagga hoose in xadkii muctadilkaa loo dhaafana waxaa ka mida demigii iyo dhaleecayntii iyadana in lagu talax tago laakiin sida jamaahiirtu ku tageen waa sida hore guluwgu inuu yahay fi lirtifaac mujaawazat اlxad fi lirtifaac wاtashadud sharcan aqwaal baa lagu tacriifiyey guluwiga aqrabuhaa ila sawaabna waa in la ihaahdo huwa mujaawazaة اlxaddi alma'duuni fi shay sharcan waa xadkii shayga laysu ogolaa xagga shareecada marka laga eego in la dhaafo calaa jihati ziyaadati watashadud loo dhaafo waa markaynu qowlka jamaahiirta lugawiyiinta qaadano oo quluwgu inuu yahay mujaawadat lxad fi lirtifaac aduusan tacriifkiisu noqonaya sharcan iyo istilaaxan haddaynu dhaahno labaduba waa guluwi haddii xagga sare xadkii loo dhaafiyo haddii xagga hoose loo dhaafobana inta dambuun baynu ka tegayna waxa odhan oo mujaawasat اlxad اlma'duuni fi shay sharcan ama xagga saraa loo dhaafaa ama ama xagga hoosaa loo dhaafa xad waxay ku xaasishaa bilqowl hadal in xadkiisii hadal lagu dhaafiyo si ammaantii oo kale sifaadaanu lahayn in lagu ammaano waxay ku xaasishaa bilcamal waxay ku xaasishaa bilictiqaad qofku inuu shaygii ka aamino inuu gaadhsiisan yahay uu leeyahay xadkiisii xad dheeraad ka ah walada shekh islaam ibnu taymiya wuxuu yihi fi iqtidaai siraat almustaqiim wa qowluhu iyaakum walguluwa fi اddiin caamu fi jamiici anwaaci اlguluwi fi اlictiqaadi walacmaal wuxuu caam ku yahay hadalkaa nebigu guluwiga noocyadiisa oo dhan guluwigu mid caqiidada gale ha noqdo ama mid camalka gale ha noqdo camalku ficil iyo qowl labadaba uu noqon kara ibnu xajar fatxi ilbaari wuxuu ku uhi wa ama alguluw fahuwa almubaalagatu fi shay shayga in lagu xeel dheeraado wاtashdiidu fiih btajaawuز اlxaddi wa fiihi macna الtacamuqi qaluu galaa fi الshay yagluu guluwa wagala الsicru yagluu galaaءa ida jaawaza اlcaadaةa wالsahmu yagluu guluwa bifatxin ثuma sukuun galwan yagluu galwa ida balaga gaayata ma yurma marka culimaduna culimada luqadu halkay mareen bay u badan yihin oo ah guluwgu inuu yahay mujaawazaة اlxad fi lirtifaac in shayga xadkiisa xagga sare loo dhaafiyo saasay u badan yihin marka guluwgii maxaynu nidhi ma huwa alguluwu marka lagu bineeyo qowlka akharu ahli luga mujaawazaة اlxad alma'duun bihi fi shay sharcan dhamaystira de calى jihat tashadud walirtifaac haddii qowlka luqawiyiinta qaarkood ay ku tageen oo ah xaddhaafin oo dham inuu guluwi tahay ama xagga saraa loo dhaafay ama xagga hoosaa loo dhaafiyeena inta dambe un baynu ka tegeyna oo calaa jihati tashadud walirtifaac un baynu iska dayna musanifku raxima llahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay shan daliil addaliil اlأwl qowl اllahi tacaala w qowl illahi caza wajala buu baab yela uhi ya ahla اlkitaab kuwa kitaabka la siiyeyo laa taqlu guluwi ha ku samaynina fii diinikum diintiina dhexdeeda guluwi ha samaynina guluwi fi laqwaal aw fi lafcaal aw fi lictiqaad ahlukitaabka waxaa looga jeedaa alyahuud wالnasaara kitaabkuna waa atowraat walinjiil jumhuur usuuliyiinna waxa lafdu ahli اlkitaab laa yashmal umat اlislaam muslimiintu ma soo gelayaan lakin shekh islam ibnu taymiya raxima llahu tacala wuxu ley hadaanay qariina jirin waa soo gelayaan muslimiintu yashml umaة اliسlاam fi اlmacna لأnna شharc اllahi caamu libani isrاaيil waligayrihi laa tgluu fi diinikum ay laa tujaawizuu alxad alma'duuna bihi fii diinikum xadka laydin ogol yahay ha dhaafina marka dee labadii tafsiirun bay aaddu yeelanaysaa haddii la hahdo quluwigu waa fi lirtifaac tashadud yaعnaa shayga xadkiisii xagga sare ha u dhaafinina haddii kalena xagga sare iyo xagga hoose midnaba ha u dhaafinina bay noqonaysaa marka labadan qolo alyahuud wالnasaara haddii la dhaahdo guluwigu almujaawasaة اlxad xagga sare loo dhaafo ama xagga hoose waxay noqonaysaa inay labaduba guluwiga sameeyeen oo alyahuud halow fii ciisa min jiha tafriid odam xadkiisa iyo darajadiisa xagga hoose u dhaafiyeen nabiy llahi ciisa way dhaleeceeyeen way caayeen fatahamuu bianahu ibnu zina wasacow ilaa qatlihiba inay dilaan baabay u saciyeenba nasaarana halow fiihi min ji min jihati lirtifaac xadkiisii xagga sare u dhaafiyeen fajacaluuhu ibna lilahi tacaala qaarkoodna waaba allah bay yihahdeen iyo thalu thalaatha iyo ibn اllahi iyo marka haddii la hahdo quluwigu waa mujaawasaة اlxad fi lirtifaac fi lifraad wa fi الtafriid waxay noqonaysaa ayaddu labadaba inay ka hadlayso haddii la hahdo alguluwu waa mujaawasaة اlxad fi lirtifaacna waa nasaara oo qura waayo nasaara ee nabiy llaahi ciisa xadkii iyo derajadii ilaahay u yeelay kor u dhaafiyey waana sida uu rajaxay ibnu kaii ibnu jariir raximah اllahu tacaala fi tafsiirih غayr اlxaq waa wasfi kaashifa wey laa mafhuuma lahu yaعni waa sifo siday xaqiiqadu tahay on caddaynaysa mafhuum ma leh macnaheedu maaha guluwi xaqa baa jira fakulu guluwin غayru xaqin guluwi oo dhami waa xaq daro wey walaysa hunaaka guluw bxaqin walaa yunaafi اlxaq wajhu dilaalat ilahi calى maqsuud اlbaab waxa weeye maqsuudka baabku muxuu aha bayaanu asbaab اlwuquuci fi الshirk soo ma ahayn ana fiiha ana ahla اlkitaab waqacuu fi اlguluwi fi الصaalixiin waxaa aayaddan ku sugan ahlukitaabku inay ku dhaceen guluwi iyo talaxtag iyo dhaaf inay ku sameeyeen saalixiinta ka nabiy llaahi ciisa wa umihi wa cuseyr wa hada اlguluw huwa aladi awqacahum fi الshirki wاlkufr guluwigaasina waa ka shirkiga iyo kufriga sababta ugu noqday marka aayaddu waxay daliil u tahay ana alguluwa fi الصaalixiin huwa sababu wuquuci bani aadama fi الshirk wa tarkihim lidiinihim waxaa sii ayidaya aayaddan qowl اllahi tacaala fiihim fi ahli kitaab uri itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duuni illah culimadoodii iyo cubaadoodii ayay guluwi ku sameeyeen ilaa guluwigaasi uu la gaadhay inay aaliha ka dhigteen arbaaban min duuni illah almasiixa bna maryam wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida daliil الثاني wفي الصحيiح buu yihi عن بن cabاsi رadي الlaه عanهuma في qowل الlahi taعaalى في tafsiri qowl الlahi taعaalى qaluu waxay yidhaahdeen qowm nuux laa tdaruna haka tegina alihatكم walaa tdaruna haka tegina wadan haka tegina walaa suwaaca walaa yaguuثa وayacuuqa وanasra qala wuxu uhi iبن cabaas hadihi tani waa asmaaء rijaali waa ragga magacyada raggaasoo saalixiina ahaa oo min qowmi nuuxin qowmkii nebi nuux loo diray ka mid ah falamaa halakuu markii ay dhinteen awxa shayطaan shayطaanku wuxuu waswaasiyey oo waxi waswaas wey ilaa qowmihim qowmkoodii an insibuu ka taaga ilaa majaalisihim ee calaa majaalisi meelii ay fadhiisan jireen alle taasoo kaanuu yajlisuuna fi ay fadhiisan jireen ansaaban taallooyin wasamuuha ku magacaaba biasmaai magacyadoodii waa taaladii hebel fafacaluu sidii bay yeeleen walam tucbad lama caabudin markiiba xatى إida halaka ilaa ay dhinteen ulaaئika kuwaasi oo wanusiya اlcilmu cilmigiina la ilaabay cubidat markaasaa la caabuday fi صaxiix markuu le wa fi صaxiix الbukhaarي kitaab الtafsir iyo fi kitaab الnikaax labadaba uu ku keenay min طariiq ibrahim bn muسى can hishaam can ibni jurayji can caطاء can ibni cabaasi radي allahu canhuma sheekh maxamed bn cabdilwahaabna اkhtasara اlأhara aharkani markuu saxiix bukhaari ku qorayay intan waa ka dheeri uu soo koobay lafdigiisu waxa weeye saarat alawthan alati kanat fi qowmi nuux fi lcarabi bacd islaamtii qowmi nuux ay caabudi jireen lafteedii baa carab soo gaadhay ama wud kanat likalbin bidawmat اljandal wa ama suwaac kanat lihudeyl wa ama yaguuth fakanat limuraad uma libani khatiif biاljawf cinda الsabع wa ama yacuuq fakanat lihamdan wa ama nasru fakanat liximyar liali di lkilac asmaء rijaali صاalixiina min qowmi nuux falama halakuu awxa shayطaanu ilى qowmihim an insub ilى majaalisihim alati kanuu yجlisuuna anصaaba wasamuuha basmaءi fafacaluu falam tucbad xatى ida halaka ulaaئika watanasakha alcilmu halka ay ku qoran tahay matniga nusya alcilm riwaayadda bukhaari waxa weeyaan watanasakha alcilmu cubidat aharkan sanadkiisa waa laga hadlay soo ad arkaysa waa min طariiqi ibni jurayj can caطaa can ibni cabaas marka caطaagaasi waayo ibnu cabaas ka warinaya culimada qaar waxay yidhaahdeen waa caطاء الkhuraasaani cali بن الmadini iyo ismaaعiil iyo abu mascuud dimashqiyo ibn rajab iyo saas saasay yihahdeen waa alkhuraasaani maha caطاء ibn abi rabax marka caطاء الkhuraasaani lam yasmع min ibn cabaas waxba kama maqlo taasi waa cilo cilo labaad ibnu jurayj caطاء الkhuraasaani tafsiirka kamuu maql wuxuu ka qaatay cuثmaan ibn caطاء alkhuraasaani cuثmaanna waa daciif marka culamada qaar saas ayay aharkan ay u daciifiyeen waxaa kaloo ay yidhaahdeen sanadka aharkan matnigiisana nakaara ku jirta yaعnaa wax la diido nakaaradaas waa maxay daahirka aayadda qur-aanka waa maxay ana hadi اasnaam qabla nuux asnaamtan inay jirtay nabiy llaahi nuux horti faarsala allahu nuuxa linahyi can cibaadatiha oo ilaahay u soo diray dadka inuu ka reebo uu ka nahiyo caabudisteeda uguna yeedhan ilahu qura caabudaan aharkuna muxuu tilmaamayaa hadihi asmaau rijaali saalixiina min qowmi nuux inay qoomkii nebi nuux ay ka mid ahaayeen arrinta hore ee ku saabsan caطaa ma alkhuraasaani ba markaa aharku dee daciif buu noqonaya mise waa caطaa ibn abi rabax u saxiix buu noqonaya ibnu xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga mujaladka sideedaad iyo hadyu saariga waa muqadimada fatxulbaariga juska koobaad wuxuu yihi mid maqطuuca maaha oo la hubo caطaagan inuu yahay alkhuraasaani waa ibnu jurej caطaa ibn abi rabax can ibni cabaasna waxbaa ka wariya marka inuu labadaba ka wariye wax dhici kara weeyaan inuu bukhaari raximah llahu tacala saxiixiisa ku keenay isagoo bihada sanadana waliba fii mowdicayni min saxiixihi waxay ayideysaa caطaagan inuu yahay caطaa ibn abi rabax ayay ayideysaa ishkaalka kale ayaa yimi soo maha oo aayadda daahirkeed waxa weeye asnaamtani inay ka horeeyeen nebi nuux aharkuna wuxuu leeyahay rijaal saalixiin oo min qowmi nuux taa xallinteedu way fudud tahay waxaa la odhan karaa waxa weeyaan min qowmi nuux marka la leeyahay dee macnaheedu ma aha nebiy llaahi nuux dadka aysi soo gaadheen oo dadkii nebi nuux rumeeyey oo saalixiina bay ahaayeen kadibna markay dhinteen baa ayaa asnaamto ah, ah, san lagu sameeyey majaalistoodii kadibna waa la caabuday macnuu saama waxaa lagu fasiri karaa macno daahirka aayadda waafaqsan marka leeyahy qowmu nuux dee qowmu nuux intii ay soo gaadheenoo qurama qowmku waa qoladiisii de qoladiisuna kuwa isaga ka horeeyo dee horti dhintay iyo kuwa ay soo gaadheen labadaba way lahayn iyo kuwa ka dambeeyey marka qowmu nuux baa la yidhi maaha macnaheedu nabiy llaahi nuux alayhi الsalaatu wasalaam ayse soo gaadheen dadkii nebi nuux rumeeyey ay ka mid ahaayeen qoomkii nebi nuux loo diray dad ka mid ahaa bay ahaayeen oo لأnna lafظ اlqowmi lafظ waasic weye falaa yalzam min kownihi min qowmi nuux an yakunuu miman adrakahum nuux alayh الsalaam an yumkin an yakunuu min qowmi nuux walakinahu min alajyaal اmutaqadima caleyh qowmkii nebi nuux loo diray waa ka mid ahaayeen laakiin kuwii isaga ka horreeyey bay ahaayeen carabiba soo qowmu nebiy alayh الsalatu salaam maaha carab o dhan nebigu muu soo gaadhay carab o dhan nebiguma soo gaadhin qaar nebiga ka horreeyey qaar is soo gaadheen iyo kuwo ka dambeeyey inta way leeyihin marka qowmu nuuxna waa saas oo kale falama halakuu awxa shayطaanu ilaa qowmihim waxyiga halka waxaa looga jeedaa waxyu waswasa yaعnaa wuxuu ku waswaasiyey quluubtooda uu ku tuuray inay sidan yeelaan shaydaanku dadka de intuu u yimaado toos ulama hadlo laakiin wuu waswaasiyaa insibuu ansaaban ee isnacuu suwaran sawirad sameeya calaa ashkaali ulaaika saalixiin sawiradaasoo shakligii iyo qaabkii raggaa saalixiintaa leh atana majaalistoodii ka taaga sawiradaas magacyadoodiina u bixiya ansaaba waa jamcu nusb wاlmuraadu bihi huna alasnaam almusawara calى suwar ulaaika saalixiin xata ida halaka ulaaika ulaaika ismushaar wuxuu noqonaya aljiil aladii baashara sanaacata tilka alansaab oo qoladii sawiradaas samaysay ayaa dhintay weeyaan macno ujeeddada u sameeyeen maxay ahayd si ay cibaadadu ugu xusuustaan oo qasdi xasana bay lahaayeen lakin dee bidco ayay dooneen qasdiga xasanka inay ku gaadhaan waman araada an yuqawiya diinahu bilbidac dacufa diinu qofka doono inuu diintiisa bidco ku quweeyo iimaankiisa ada hadalkaa u fiirso qofka doono inuu iimaankiisa iyo alla kacabsigiisa iyo cibaadaysigiisa bidco ku xoojiyo bidca diinta ma xoojisa way daciifisa qofkaa diintiisu way way daciifaysa walihaada u fiirso kuwan mawlidada iyo siyaarooyinka iyo waxaa wada ee marka la weydiiyana odhanaya waxaan diinta yadaan ku xoojinaynaa waa min maxabat saalixiin wa tacdiimihim waa xusuusashadii nebiga alayه الsalaatu wasalaam cibaadeen ayaanu ka ziyaadsanayna diintoodu may ku xoogeystaa arrintaa mise way ku daciifta diintoodu way ku daciifta cibaadaadkooda waxay noqdeen cibaadaad mawsimiya nebiga alayh isalaatu wasalaam kusaligiisii iyo weyneyntiisii waxay ka dhigeen mid waktiyo gaara ku kawoon bay ka dhigeen waa arrinka kale ee markaad eegto iqaamatuhum lishacaa'ir اdiinna waa daciif oogista ay oogayaan shacaa'irta diintu aad bay daciif agtooda u tahy bal takhuru fiihim almukhaalafaat lilkitaab waالsuna wax aada ugu badan noloshooda haddaad ufiiristo khilaafka kitaabka iyo sunna wuu iska qayilayaa sigaarku iska cabayaa dumarkuu iska gacan qaadayaa wuu iska dhex socdaa dumarka salaadiisa dacfi baa iskaga jira qaarkood weligood kuwa u ololaa badan qaarkood weligood masaajid laguma arag iyadoo la leeyahy baad maqlaysaa iyagoo masaajid soo gelaya waxa weyaan xoolaha agoontuu iska qaadanaya bismi zakaa buu ku qaadanaya bismi ziyaaru ku qaadanaya marka waa daciif cilmigii shareecada baran maayo dadka bari maayo faafin maayo sunihii nebiga aleyه الsalatu salaam difaaci maayo wahaa kada wanusiya اlcilmu cilmiga la ilaabay haddaba waa kee culimada qaar waxay leeyiin algarad aladi min ajlihi sunica tilka alansaab cilmiga waxaa looga jeedaa ujeedadii loo sameeyey sawiradan iyo taalooyinkan ayaa la ilaabay ujeedada qolada samaysay maxay ahayd inay cibaadad atadakur licibaadaatihim liyanshaطuu calayha inay cibaadaadkooda xusuustaan si ay cibaadaadka firfircooni ugu helaan marka waxa yimi jiil aan garanayn ujeedadaas waxaa kaloo odhan kara wanusiya alcilmu ay nusiya alcilmu الsharciy aladi yacsimu الnaasa min alguluwi wa mukhaalafati sharc cilmigii shareecada ilaahay uu soo dejiyey baa la ilaabay macnaa juhaal baa laga noqday waa cilmigii dadka ka ilaalin lahaa guluwiga iyo mukhaalafada sharciga marka wanusiya alcilmu saasuu musanifku usoo raray nusakh lbukhaarina waxaa ku qoran watanasakha alcilmu macnaheedu noqonayo darasat aahaaruhu bidihaabi اlculamaa cilmiga raadkiisii baa baabaay waxaa baabiyadda culimadii baa dhimato meesha ka baxday bidihaabi اlculamaa wa galabat اljuhaal culimadii baa dhintay dad juhaala baa waqaca الnaas fi الshirk licadami tamyiizihim baynahu wa bayna الtawxiid waxaana dad shirkiga ku dhaceen waayo waxaanay kala garanayn tawxiidka iyo shirkiga waanay kala garanayn jahliga awgii qaala walam tucbad xata ida halaka ulaaئika wanusya اlcilmu cubidat yaعni sawiradaa lama caabudin waayo dadkii sameeyey ujeeddaday u sameeyeen inay caabudaan may ahayn markii ay kuwaasi dhinteen cilmigiina la ilaabay ma jahli lagaga sugnaaday markaasaa la caabuday wجه dilaalة hada اأثر عalى maqsud الbab waa maxay wma fihi min التصrيح بأna sabba وquuع الshirki fي qowmi nuux yarjic ilى اlغuluwi fi الصاalixiin waxaa ku cad aharkan sababta keentay qowmu nuux inay shirki ku dhacaan inay ahayd alguluw fi الصaalixiin oo marka hore niyo wanaagsan ku bilaabantay wa qaala ibn اlqayim buu yihi qaala wuxuu yihi غayru waaxidin waaxid in ka badanoo min aslf kamida lamaa maatuu markii ay dhinteen raggaa saalixiintaa cakafuu waxay dul fadhiisteen calىa qubuurihim ay laazamuu qubuurahum uma sawaruu dabeetana way sawireen tamaahiilahum sawiradoodii uma طaala calayhim اlamad waktigii baa ku dheeraaday facabaduuhu markaasay caabudeen ibn اlqayim hadalkiisani wuxuu ku yaalaa kitaabka ikaaثaة اlahfan juska koobaad safxada laba boqol iyo toddobiyo sideetan waxaanu tafsiir u yahay aharka ibnu cabaas lakiin hadalka ibn اlqayim waxaa ku jira waxaan aharka ku jirin yaa sheegi kara waxaan aharka ibnu cabaas ku jiro hadalka ibn اlqayim ku jira ya kef طaala calayhim lamad aharka way ku jirtaa bilmacnaa bay ku jirtaa xatى ida halaka ulaaئika wanusiya اlcilmu cubidat haye cakafu صaxiix waxaa ku jira ana cukuufahum calى qubuurin kana qabla taswiiri tamahiili inay xabaalahooda dul fadhiisteen marka hore alkhuطوa اlأulى inay taa ahayd tallaabada koobaad tallaabada labaadna inay ahayd taswiiru tamaahiilihim marka hore xabaalahooda dul fadhiisteen si ay cibaadada ugu xusuustaan waana bidca arrinta noocaasi ah mar labaadkana sawiradoodii bay sameeyeen magacyadoodina ay ku magacaabeen si ay cibaadada ugu xusuustaan waa alkhuطوa الثaaniya alkhuطوa الثaaliثana waa maxay waa la caabuday waa cibaadatuhum min duni الlah الdليل الثالث وعن cمر أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi laa tuطrunii yanaa ammaantaydaa ku talax tegina kama aطrat النasaarى nasaara say ugu talax tageen ibna maryam oo ciisa inama ana cabdun an waxaan ayn addoon ilaahay faquluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi muxamadu cabdullaahi addoonkii ilaahay weeye warasuuluhu wey akhrajaahu akhrajahu الbukhaarي wa muslim laa tuطrunii alطrاء wa mujaawazaة اlxaddi fi اlmadxi mujaawazaة اlxaddi fi lmadxi waa in ammaanta xadka la dhaafiyo culimada qaar waxay ku daraan walkadibi fiih beenna laga sheego ammaanta waxaan sifaad qofku aanu lahayn in lagu ammaano albagawi fi sharxi الsuna saas ayuu ku yihi marka laa tuطrunii bidami awalihi taada waa la daminaya alطrاء waa almadxu biاlbaطil buu yihi ibnu xajar oo almadxu biاlbaطil waxaa soo gelaya almadxu biاlkadib in been qofka lagu ammaano sifaad aanu lahayn tusaale ahaan isagoo jaahila in la dhaho caalim wakadalika mujaawazaة اlxad fi اlmadxi sifadan lagu ammaanayo ha lahaadabe in qadarkii iyo derajadii uu ka gaadhay in la dhaafiyo labadaba iطrاء baa la idhaahdaa kama aطrat النasara bna maryam kaafkaasi kaafu tashbiiha ah kaafu lmithliya baah macnuu wuxuu noqonayaa iطraagii ay nasaara nebi ciise ku sameeyeen laftiisii aniga haygu samaynina laakiin kaaka ka ah, aan ahayn waad iska samayn kartaa okey nebi ciise ku sameeyeen muxuu ahaa ya dee inay eh, yidhaahdeen waa ibn اllah ama waa thalu thalaaثa markaa kaasun iska ilaaliya ilaahuna igu sheegina ibn اllah ina igu sheegina lakiin intaa inta ka sokaysaba iska wada sida xadiidka waxaa u fasiray ahlu lbidca algulaat fi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam waa kii lahaa koodii gebyeeyey wixii nasaara nebigooda ay ka yidhaahdeen uu iska ilaali lakin wax kastoo kaleba iska dheh nebiga alayh الsalatu wasalaam aad amaanayso sida صaxiixaana kaaftani waa kaafu اlqiyaas wالtamhiil annaaqis maaha noocu iطraaءi nasaara oo qura in la diidayo noocaana waa la diidayaa wixii kale ee ka hooseeya ee iطraa iyo talax tagana laftiisana waa la diidaya min baabi tashbiih اxadaثi bاlxadaث laa bالnowci bالnowc macanaa iطraa ha sameynna say iطraa u sameeyeen macna waa saas ee noocay sameeyeen un ha sameynin lakin ka kale iska sameeya macnaha xadiidku marnaba saas maha dac ma dacathu الnasaarى fii nabiyihim waxkum bima shiئta madxan fiihi waxtakim waa busiri hadalkiisa wey wixii nasaara ay yidhaahdeen uu iska ilaali waa ibn اllahi waa halu halaaثayo laakin albaaqi imla famaka fii madxihi xataa waxaanu nebigu alayه الsalatu salaam aanu raalli ku ahayn kaf اqiyaas macan waa laa tuطrunii iطrاءa kama aطrat النasara bna maryam iطrاa noocu yahayba ha igu samaynina sidii nasaara nabiy llaahi ciisa ay ugu sameeyeen marka tamhiil kaamil maha oo iطraagay sameeyeen mid lamida inuu nebigu diidayo waa tamhiil naaqis baa la dhahdaa yana asl iطraaga hala wadaagina nasaara macnu waa saas inama ana cabd faquluu cabd llaahi warasuuluhu inama ana cabdu macnaheedu waa maxay yanaa addoon baanahay laa tansibuu ilaya shay min khasaa'is illah wax ilaahay khasaa'istiisa ka mida aniga hay haygu sifaynina walaa tasifuunii bimaa lam yahbut liya sifa aanan lahayn oon ii sugnaanna haygu sifaynina aclىa waصfin oo habata liina wa anii cabdu lilaahi wa warasuulu minhu sifada ugu saraysa ee ii sugnaatay waa inaan ahay addoon ilaahay isla markaa rasuulu soo diray alcubuudiya warisaala waayo marka laa shaka in nabiga calayh isalaatu salaam weyneyntiisi iyo ammaantiisuba ay tahay sharci iyo diin waajib ay tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam in la weyneeyo hadda waxa isweydiin leh maa daabidu altacdiim almashruuc fi xaqi nabiyi sala اllah alay wasalam weyneynta nebiga shareecada ay ogoshahay maxaa daabit iyo qaacido u ah maxaa inoo koobaya noo odhan karnaa intaasi oo tacdiim mashruuca wixii ka baxsanna weyneyn mashruuca maaha daabitku waxa weeye kulu ficli aw qowli kulu ficli aw qowli aw اctiqaadi yatadamanu ijlaal الnabiyi salى الlaه alيه waslam watawqiirah kulu ficli aw qowli aw اctiqaadi yatadamanu ijlaal الnabiyi salى الlaه alيه wasalam watawqiirah waa ficil kaste iyo qowl kaste iyo caqiide kasta koobsanaysa ijlaal الnabiyi salى الlaه alيه waslam watawqiirah rasuulka weyneyntiisa ayaa ah tacdiim mashruuca maa lam yakun mukhaalifa limuqtada الnusuus الsharciya mar haddaanu ahayn qowlka ama ficilka ama ictiqaadka nebiga weyneyntiisa koobsanayaa mar haddaanu ahayn mid khilaafsan nusuusta shareecadu say tusinayso maa lam yakun mukhaalifa limuqtada nusuus الsharciya marka halkan waxaynu ka fahnay kulu tacdiimi lلnabiyi alayh الsalaatu wasalaam yatadamanu mukhaalafata muqtada nusuus الsharciya fahuwa tacdiimu gayru jaa-is weyneyn kastoo nebiga la weyneynayo qowl qofku le waan ku weyneynaya ama ficil ama caqiido oo madmuunkeedii waxay koobsanaysaa ay tahay wax nusuustii shareecada khilaafsan min aayaatin wa axaadiid waa weyneyn aan mashruuc ahayn marka halkan maxaynu ka fahnay laabudda min الrujuuci ilى اlwaxy fi macrifati tacdiim الnabiy alayh الsalatu asalaam almashruuc waxaa waajiba in loo noqdo nusuusta waxyiga alaayaat walxadiid saxiixa si loo garto weyneynta nebiga ee shareecadu ogoshay iyo taanay shareecadu ogolayn so waadix maaha cumuuman waxaa layna amray tacdiim الnabiy wa tawqiirahu wa ijlaalahu baa layna amray wax kasta oo weyneyn inoola muuqdaa mashruuc miyuu noqonayaa maya miisaanku muxuu ahaa fi macrifati اljaa'is min alaqwaal walafcaal waاlictiqaadaat wغayr اjaaئز miisaanka lagu kala saaro maxaa qowl iyo ficil iyo caqiido banaan maxaase aan banaanayn ma istixsaanu naas buu ahaa dadka wixii la wanaagsana la qurux badnaada maya miisaanku soo waxyigamu ahayn halkan marka la joogana miisaanku wuxuu noqonayaa waxyiga ayuu noqonaya walihaada ba ahlucilmiga qaarkood iطraaga uu nebigu diiday in isaga lagu sameeyo ay ku fasireen kulu madxin baطilin alkhaaabi wuxu uhi fi aclaami اxadiid صaxiix الbukhaari ku sharax aliطrاء almadxu biاlbaطil dalika anahum dacawhu walada lilahi subxaanaه wa taعalى cama yushrikuun اtakhaduuhu ilaha wadalika min ifraaطihim fi madxihi wa iطraa'ih وqال بن الجوزي في kشف المشkل lا تطrونi الإطراء الإفراط في المدح والمراad بها huna المدح الباطل masalada waxaan usoo qaaday ahlulbidaca mutaahiriinta qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen waa sida buusuri buusiirina hadalkiisa ka muuqata tacdiimka mashruuca daabitkiisu waxa weeye kulu tacdiimin oo khala binisbati shayin min khasaa'is اllahi tacaala ilayh kulu tacdiimin oo khala binisbati shayin min khasaa'is اllahi ilayh weyneyn kasta oo qowl ama ficil ama caqiide nebiga lagu weyneeyo oo ka maran wax khasaaista ilaahay iyo sifaadka ilaahay kamida in nebiga loo tiiriyo ayaa tacdiim jaa-isa ah bay yidhaha markaa loo eegi maayo waxaan lagu weyneynayaa miyuu yahay wax nusuusta khilaafsan mise maaha waxaa la eegayaa un miyaa sifaadkii rabbi nebiga lagu sifeynayaa hadday haa noqoto waa tacdiim aan banaanayn hadday noqoto sifaadkii rabbi nebiga lagu sifayn maayo wax kastoo lagu ammaanaabo waa mashruuc waa sida buusiiri hadalkiisa aynu akrinay gebagiisa ka muuqato waxaa la mid ah subki kitaab buu leey la hahdo shifaa siqaam oo ziyaarada qabriga nebiga alayh isalatu salaam uu kaga hadlo uu leeya waa waajib tacdiimka nebiga ay kamid tahay tacdiimu nabiyina waa waajib marka in safar loo galo qabriga nebiga lasoo booqda waa waajib waxaa radiyey markaa ibnu taymiya aada u radinaya shifaa siqaamka uu ku radinaya isna waxaa radiyey tilmiidka ibnu taymiye oo ku radiyey kitaabkiisa cadiimka la ihahdo asalim اlmunki fi اraddi calى subki waa ibn cabdilhaadi waxaa kale oo subki halkaa ka daba galay zayn daxlaan kitaabkiisa adurar الsaniya fi raddi cala اlwahaabiya sabxada toddobiya toban sc sagaal iyo afarta labadua ku sheegay marka waxaa soo gelaya in waxyaaba bidaca nebiga lagu weyneyn karo sida mawaaliidda oo kale ixtifaalaadkan shareecada kuso aroori in ictiqaadaad baila nebiga lagu weyneyn karo maxaa ka mid a ah? anahu makhluuq binuur maanaa nas sheegayaa ma jiro nebige nuur laga abuuray inuu bashar yahay nusuustu sheegaysaa soo qul inamaa ana basharu milukum iyo ilaya anamaa ilaahukum ilaahan waaxid wixii bashar laga abuuray in laga abuuray waxaa la mid ah ana dunya khuliqat liajlihi in addunyadaba nebiga daraaddii loo abuuray aw lictiqaad anahu khalaqa khuliqa qabla kuli shay in cid walba nebigu xagga abuurka uu ka horreyay xataa nebi aadam inuu ka horreeyey waxaa la mid ah الصلاaة عalayh في الركوع أو baعd الفاtiحة inuu qofku ha nebiga alayه الصلاaةu سلام baan weyneynaya waxaan ku weyneynaya in ku saliyo rukuucda dhexdeeda markaan rukuucsane baan allahuma صli وsلم عalى mحamed odhanaya ama mar kastoon faatixada akriya fi salaa nebigan alayh isalatu salaam ku saleeya waxaasoo dhan baa soo gelaya marka kuwan dee kuma jirto in waxa weeyaan sifaadkii rabbi nebiga lagu sifeeyey haddana dee wixii nusuustu ay koobsatay tacdiim khilaafsan weeye marka tacdiim hayr mashruuca buu noqonaya arin kastana qawaaniinu shariica in loo celiyaa waajiba ee ma aha ragbat اlquluub iyo istixsaan nufuus iyo wixii lamida بن abdilhadi sarm اmunki صaxada saddex boqol iyo afar iyo soddon aad buu radiya qoladaa wuxuu leeyahay laba kala doorta inaad tidhaahdaan nebiga alayه الsalaatu wasalaam tacdiimkiisu xuduud buu leeyahy marka waa waxaa laidi leeyahy daabitkii xadka uu leeyahy sheega iyo inaad tidhaahdaan xadba male wax walba waa lagu weyneyn karaa haddaad tidhaahdaan markaa xuduud buu leeyahy xuduuddiisuna waa inaa sifaatu rabi aan loo nisbayn maxaad kaga jawaabeysaan mucaad ibnu jabal markuu nabiga alayh salatu salaam usujuuday muxuu ugu sujuuday cibaadatan abadan cibaadatan uguma sujuudin taxiyatan salaan ahaan buu ugu sujuuday haddana nebigu wuu diiday mucaadna nebiga inuu sujuuddaa ku weynayaabuu doonayay sujuudu taxiya ahayd sujuudu cibaada may ahayn hadda nebigu alayh salatu salam waa ku inkiray marka tacdiimu nebigu waa laba nooc buu leeyay tacdiim mashruuc wa huwa aladi yaltazimu saaxibu muqtadayaati nusuus الsharciya bima dalat caleyh tacdiim mamnuuc wa tacdiim aladi yatadamanu shayئa munaaqida limuqtadayaati nusuus الsharciya waxyaabaha baadilnimada daabitkaa uu sheegay subki tusinaya waxaa ka mid a inay culimadu waxyaabo badan oo cidda samaynaysa weyneynta nebiga ay uga jeedaan inay diideen kutubta fiqiga xataa ay ku taal waliba kutubta shaaficiyada aad bay ugu badantay waxyaabahaasoo dee nisbatu shay min sifaat rubiyana aanu ku jirin waxaa ka mid a waxyaabaha taqbiilu qabri nabiyi alayh isalatu wasalaam qofka qabriga nebiga dhunkanaya dee tacdiim iyo weyneyn buu uga jeeda xaaraan bay dhahen culimada ma banaan atamasux bi in laysku masaxo aلطawaaf biqabrihi way diideen culimadu asubki laftiisu daabitkaa ma iltizaamin siduu yahay uguma shaqayn fi jamiici suwari bal xarama bacda suwari الtacdiim weyneynta nebiga waxyaaba weyneynta nebiga looga jeedo ayuu xaaraantimeeyey oo aanay ku jirin nisbatu shayin min sifaat اllahi ilayh aanay ku jirin waxyaaba waxaa ka mida jumla min alculamaa wuxuu ka soo naqliyey weliba waxa gariiba kitaabka shifaa siqaam fi ziyaarati khayr اlanaam laftiisu kaga soo naqliyey inay yidhaahdeen atamasuxu biاlqabri wataqbiiluhu wasujuudu calayhi inamaa yafcalhu bacd اljuhaal juhaalhaas maxay uga jeedaan tacdiim in nebiga rabbi laga ictiqaadinay de waxyaabaan kuma jirto waman facala dalika yunkaru calayhi ficluhu dalika wa yucallamu aadaab الziyaara isaga laftiisu mu muu iltizaamin wجه dilaalة الxadiiث calى maqsuudi albaab ana guluwa النasara fi ciisa bni maryam addaa bihim ilى ta'liihihi uluwiga nasaara nebi ciise ay ku sameeyeen muxuu sabab ugu noqday inay ilaah ka dhigteen walihada xadara nabiyu min aliraa'i fi xaqi walihada nebigu in isaga ammaantiisa lagu talax tago uu diiday lianna wasiilatun ila lishraaki bihi wa cibaadatihi min duuni illah arrintaas waxay waddo u tahay in nebiga calayh isalaatu salaam xaqa ilaahay lala wadaajiyo oo ilaahay sokadii la caabudo wallahu subxana wa tacaala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wcalى alih waasxaabihi ajmaciin